qulaamin wa kitaabin wadabaq ka qowlihim ruba gulaamin lii abaq wamaa cadaa dalika fahuwa macrifa layamtarii fiihi saxiixu lmacrifa mihaaluhu daaru wazaydun waana wadaa watilka waa ladii wadulqinaa wa alatu tacriifi alfa man yuriid تعريف كبد مهب قال الكبيد وقال قوم إنها لم فقط إذا لف الوصل متى تترج سقط baabu lficli ficilkii baabkiisi haadaa maxaluhu kan waa maxalkii iyo meeshii looga hadlaayey kalaamka saddex nuuc ayuu lahaa ism iyo ficil iyo xaraf isimkii darsigeennii horaan ku soo qaadannay ficilkiina halkaan ayaan ka gelaynaa waalficilu ficil maa lafdigii weeye yadkhulu uu gelayo qad iyo wasiinu siin calayhi maaga korkiisa uu gelayo wadaalika mihaalkiina midlu baana ow yabiinu oo kale weeye ow amase maa lafdigii weeye laxiqatu ay haleeshay taau man qofkaadiis yuxadiu sheekaynaya huwa manku wadaalika mihaalkiina ka qowlihim carabta hadalka yidhaahdeen oo kale weeye fii layse layse dhexdeeda ay ka yidhaahdeen lastu anigu ma ihi anfusu mid wax tuftufo oo dadka sixra ow amase maa lafdi weeye ficil kaana ahaaday huwa maagu amran amar amarkaasoo dashtiqaaqin dhambarashow saaxiib ah wadaalika mihaalkii naxwu qul oo kale weeye wa miluhu naxwu qul waxaa la mid ah udkul wambasid washrab iyo wakul ayaa la mid ah waa alficlu ficil luq ahaan waxaa la idhahdaa alxadde dhacdadaa la yidhahdaa ficil xagga luqada min qiyaamin aw qucuudin aw qayrihima waxa weya ficilka qofku shayga uu samaynayo weeye ficil alxadat aa la yidhaahdaa waa waxa qofku samaynayo sida hadduu istaago ficilkaasaa lana uu sameeyey duu fariisto waa dhacdada waa alxadad isilaaxaan waxaa la idhaha kalimatun dalad calaa macnan fii nafsihaa muqtarinin biaxadi اlasminati alaaثati wadca waa kelimad macno tusta nafsadeeda u tusta kelimad kale uma baana ayadaa macnaha tusee qaama zaydun haddii la yidhi waxay tusaydaa zayd inuu ku sifoobay qiyaam maata amrun camar inuu ku sifoobay mowt sidaasay tusaydaa waa kelimad macno nafteeda ka tusta muqtarinin macnahaasoo la xiriira biaxadilasminati alaaa zamanyaalkii saddexdaha mid ka mid ah oo waxa weeyaan maata hadda ka hor u dhintay yamuutu waa dhimanaa mut hadda kadib dhimo marka saddexda zaman mid ka mid ah ayuu la xidhiirsanaa macnahaas saddexda zaman mid ka mid a ah ayuu la xiriirsanayaa macnahaas waalficlu ficilkii maa lafdigii weeye mawsuulo ka dhig amase waxa weye nakiro mawsuufa ka dhig waxaad tidhaahdaa waalficlu ficilkii maa lafdi un weeye lafdigii waa macrifo waa mawsuula lafdi haddii la yidhahna waa nakiro yadkhulu uu gelayo qad qad uu gelayo marka calaamadihii ficilka calaamadihii ficilka shiiqu afar calaamo ayuu sheegay calaamadihii ficilka afar calaamuu sheegay calaamadda ugu horayda waa qad alxarfiya qadu waa labee waa qadda xarafka hayla qad ismiyaha jirta idhaarkan ku sharaxno qad ismiyaha jirta oo caadi ism caadiya iska noqoto waxaad leedahay qad zaydin dirhamun zayd hal shilina ku filan qad waxaad leedahay mubtada mabriin cala sukuuni fii maxali rafci markaasaa leedha qad mudaaf zaydin mudaaf ilayhi majruur haddaa rabtana mucrabaadba ka dhigay qadaas oo waajib maahan ila waa la idaafeeyey idaafaduna min calaamaati asmaa'i ka mid tahay markaasay shabahi qaddu ay xarafka shabahayday daciif ka dhigtay qadaasaa rabto icraabay oo leedahay qad zaydin qad mubtado marfuucun bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu muqadaratun calaa akhiri manaca midha ishtaqala maali bisukuuni lxikaaya aad leedahay qad mudaaf zaydin mudaaf ilayhi qadaas waa isim qad zaydin dirhamuna waa waxay kaloo qadu noqon jirtay ismu ficil oo maadi ah ama mudaaric ah, ah oo waxaa leedahay ad waxaa leedahay qad zaydan dirhamun qad waxaa ku filan bimacnaa yakfii aan ka dhigno mudaarica ah, ama maadi ka dhig qad waxaa ku filnaaday zaydan dirhamun hal shilina maanta ku filnaaday bimacnaa kafa aad ka dhigta markaas marka yakfi oo mudaaricna waa ka dhigi karta qadaas ismu ficilka bimacnaa kafaa oo ismu ficil maadina waa ka dhigi kartaa waxaan kaloo soo ogaanay bimacnaa xasbu markay tahay in waxa weeya mutakarin loo idaafay karo nuunulwiqaayana markaas waa gashaa jawaazan laa wujuuban qadnii dirhamun aad leeda aniga shilnaaba igu filan qadnii dirhamun ah, qad waa mubtade nuunulwiqaaya yadana waa mudaaf ilayhi qadnii dirhamun ah, waa kaasa qadni waxaa igu filan kan igu filan qad markaas waa ismu ficil cafwan Ah, qadni midka ugu filamu dirhamun weeye ah, marka qad waxaa ugu banaan qadda markaan laleeyahay ficilkay calaamo u tahay waa qadee waa qadda oo waxa weeyaan xarfiyada marka qadda xarfiyada haddii lagu yidhi waxaa laga ixtiraasaya oo meesha ka baxay qadda oo ah waxa weeyaan ismiyada ah, qadda ismiyada ayaa meesha ka baxdo taasu waxa weya qad ismiyaha caadina mutadi noqota khabara loo soo qadara waxa weeyaan ismu ficilna waa noqotaa ismu ficil maadiya noqon kartaa ismu ficil mudaaricna waa noqon kartaa labadaba waa noqon kartaa mhm. waaya qad marka qad waa calaama mushtaraka bayna almaadi wاlmudaaric ah, waa calaama mushtaraka bayna almaadi wاlmudaaric labadan waa noqon karta maadiga waa gashaa saddex calaamay ku faa'iidaydaa mudaaricna waa gashaa afar calaamay ku faa'iidaydaa toddobadaas calaamay qaddu tustaa <clears throat> oo macne waxa weeyaan qaddu maadiga waa gashaa saddex macnay ku faa'iidaydaa mudaaricana waa gashaa afar macnay ka faa'iidaydaa toddoba macnay noqon markii laysku daro maadiga waa gashaa oo taxqiiqay faa'iidaydaa oo waxay leedahay qad aflaxa almu'minuuna qad xaqiiqa waxaa ah aflaxa inay liibaaneen almu'minuuna way gashaa oo taqriibay faa'iidaydaa qad qaamat isalaa way gashaa oo tawaquc iyo shinsi iyo rajaynay faa'iidaydaa oo waxaa leedahay qad qadima alxabiibu qad qadima waxaa rajo laga qabaa inuu yimaado alxabiibu qofkii aan jeclaa saddexdaas macnay ku faa'iidaydaa maadiga mudaaricna afaray ku faa'iidaydaa waxa weeyaan waxay ku faa'iidaydaa taxqiiq mudaarica qad yaclamu llaahu almucawiqiina ilaahay waa xaqiiqo inuu og yaha leeda way ku faa'iidaydaa waxay kaloo ku faa'iidaydaa tawaquc qad yaqdamu lxabiibu raja laga qabaa inuu soo galo qofkii xabiibkaayoo la jeclaa waxay kaloo ku faa'iidaydaa taqliil qad yajuudu lbakiilu waa dhici kartaa bakiil inuu wax bixiyo waxay kaloo ku faa'iidaydaa taksiir qad yajuudu lkariim qad yajuudu lkariim afar macnana waa mudaaric toddobadaas ay ficilka ku faa'ideen waa calaama mushtaraka mudaaricana waa gashaa maadigana waa gashaa wa siinu siintu mudaaricay khaas ku tahay waa calaamad mudaarica khaas ku ah istiqbaalayna faa'iidada waa xarfu tanfiis marka ay gasho ficilka markay gasho ficilka mudaaricaa macnihiisa mustaqbal ay u cayintaa intaan ficilka xaraf gelin oon calaamad kala gelin yaqbalu alxaala walistiqbaala labadaba waa aqbalaa siin markay gasho mustaqbalu caynooba sayaquulu waxay hadda kadib dhihi doonaan asufahaau kuwii caqliga fuudaa siin marka as siinu aad leedaha sax dhihi mayd markaad ku dhawaaqaysa sababtoo ah qaacidadaa waxay tahay kelimaddu hadday hal xarab tahay waxa weeyaan yundaqu bismihaa magaceeda loogu dhawaaqaa asiinu aad leedahay lafdigeeda ku dhawaaqaysa sax dhihi maydid ah, yundaqu bismihaa magaceedaa loogu dhawaaqaa laam markaad ku dhawaaqayda ah, la dhimaydi allaamu aad leedahay laakiin hadday tahay wax ka badan hal xaraf ah, hadday hal xaraf ka badnaato yundaqu bilafdihaa lafdigeedaa lagu dhawaaqaa min ku dhawaaq hadii lagu yidha aqi lagu yidhahdo dhihi maydid al miimu wa nuunu dhihi maydid ma banaana inaad markaas magacooda ugu dhawaaqdo ee waxay dhahdaa min aad leedahay haddii inta cayn iyo laam laysku daro lagu yidhaha ku dhawaaq ma banaana inaad waxa weeyaan aad ku dhawaaqdo magacoodii oo tidhahda alcaynu wallaamu ma dhihi karta ee waxaad ku dhawaaqeen lafdiga maxaad leedahay calaa fii fiiri laakiin hal xaraf markay noqoto fa keligeed waxaad leedahay fa miyaad leedahay dhihi maydid alfaau marka waa qaacidu haddii wuxuu hal xaraf yahay yundaqu bismihi magaciisa lagu dhawaaqa wain kaana fawqa dalika yundaqu bilafdihi lafdigaa loogu dhawaaqa marka as fiinu aan leenahay laakiin qad markaan dhahayna qaaf iyo daal miyaan maanan dhihin lafdigaan ku dhawaaqan qad aan leena siintu marka mudaaracay gashaa tanfiisayna faa'iidada dibdhig wakadalika sawfa sawftuna waa la mid ayaguna tanfiis iyo dibdhigay faa'iidaydaa laakiin siinta ayaa ka macna sawfadaa macno badan oo siinta ka macno badan maxay tahay qaacidada hadda waxay tahay id kasratu lxuruufi tadullu calaa ziyaadati almacnaa haaliban waa sida haalibkaa hayru haalibaa la arkay iyagoo macnihii nuqsaaneen xuruufta la badiyey ayru haalib aa la arkay marka waxaan id kasrat اlxuruufi tadullu calىa ziyaadaةi اlmacnaa haaliban sida haalibka xurufta haday badata markaas sow kallaa sawfa taclamuuna dib dambaad ka ogaa doontaan dibdhig dheer ay faa'iidayneen calaamada labaadna marka taasiintow ka dhiga markaasuu yidhi walficlu ficilkii maa lafdigii weeye yadkhulu uu galo qad wa siin uu galo calayhi maga korkiisa wadaalika mitaalkiina milu baana ow yabin oo kale weeye labaa kugu banaan milu baana inaad ka tidhahdo oo lafdiga u qasabto milu baana lafdigaas baana oo kale weeye mudaafiley cadad ka dhigta milu baana ow yabinu iyo inaad mudaafileyhita soo qadarato aad waxa weeyaan macnaydo oo tidhahdo wadaalika kaasu milu qawlika dhihidaad dhahaydoo kale weye wadaalika mitaalkii qawluka inaad tidhaaho kale weeye qawluka dhihidaada weeye wadaalika mihaalkii dhe milu qawlika inaad tidhaahdoo kale weeye baana waa caddaaday bimacnaa dahara amase baana waa soocmay bimacnaa infasala labada macnay ku timaadaa baane baana oo bimacnaa infasala ah waxa wayaan caqaa'idka salafka ayay aad ugu buuxdaa baana isimfaacilkeedoo baa'inun ah oo mar alla markay ilaahay tilmaamayaan culuwigiisa kutubtii salafu saalix ee hore ee kun iyo boqol sano ka hor la qoray baainun min khalqiyaa ku wada qoray baainun oo waa maxay munfasilun can khalqi ilahay makhluuqiisa waa ka soocanya kuma dhex jiro saasaad ku arkay kutubtii selefka o dhan haddaad akrido marka baanadan ismfaacilkeedii wey baana waa soocmay bimacnaa infasala iyo baana waa caddaaday bimacnaa dahara kashuniqaabkaad ka heli macnahaas kan laftirkiisuna waa kuu dhiga laakiin asalka macnaha halkaas iskalo asagu ka soo raray aw yabiidu waa caddaana ama waa socma waxaa kaloo kuu bannaan adoon qowl soo qadarin inaad tidhahdo wadaalikaasuna milu baana waa caddaaday ow yabiinu waa caddaanahoo kale weeye oo jumlada aad mudaafilihii ka dhigto ta macnaydana marka labadaanoo kale wey maxay labadan calaamadihiiya geli karaa baanada qadda geli qad baana waa caddaaday siinta geli siintu ma geli karto maxaa baana waa ficil maadi taasiintuna mudaarica khaas ku taha siintu yay geli kartaa yabiinuda sayabinu waa caddaa doonaa waa kaasaa fiiri sayabinu waa caddaa doona laakiin qadu labada waa geli kartaa qad baana waa caddaaday qad yabiinu inuu caddaanaya xaqiiqaa marka ficilka maadiga qadaa gelayda mudaaricana qadu waa gelaya siintu laakiin mudaaric khaas ow amase laiqatu ow amase ficilkii maa shay weeye ama maakii weeye laxiqatu ay haleeshay taa u man qof ta'diis yuxadiu sheekaynaa qofka hadla waa mutakalimka qofka isagu hadla ta'diisii taa mutakalim hadday haleesho wuxuu tusayaa ficilka kelmadaas inuu ficil yahay weliba ficilkaas waa ficilkee ficil maadi taa ah, mutakalim ah, miaal wadalika miaalkii ka qowlihim wacarabtaada ka yidhaahdeen oo kaleeto fii layse layse dhexdeeda ay ka yidhaahdeen lastu anigu ma ihi lastu iri tada sooma jeeda taas maxay kutusee layse ina ficilta qaar ay yidhahdeen waa xarfu nafyi ma ahan waa taasa taadii haleeshay taa mutakalima haleeshay lastu anigu ma ihi anfusu mid wax tuftuso wax sixra ah, dadka wax sixra anigu ka mid ma ihi marka calaamada saddexaad waxay tahay taau mutakalim wakadalika taa khiaabna waa la mid ah, lasta wadaa tidhahdo iyo lastum waa isku mid iyo lastu taada waxa wey meesha rabta ka shaqal taa mutakalim ha noqoto taalu khidaabna ha noqoto ficilkay calaamad u tahay weliba ficilka maadigahay calaamad u tahay welidaa saas daraaddeed marka laysku qabtay layse iyo casaa ma mase waa afcaal waxaa loo dariishaday inay afcaal yihiin layse waxaa la arkay ayadoo ay ku jirto taalmutakali ah, lastu calaykum biwakiili casaana waxaa la arkay taalukhidaabkay ku jirtaa fahal casaytum in tawallaytum soo ma jeedid marka waxa weeyaan taadaas ha ahaato tada qofka mutakalimka lastu anigu ma ihi ha ahaato taalkhaaab lasta adigu ma tihid labadaba waxay calaamad u yihiin ficilka maadiga ah ayay calaamad u yihiin wakadalika waxaa la mid ah oo ficilka maadiga khaas ku ah calaamatu taniiska calaamatu taniiska taa taniiska taa taniis waa middan hadda ku jirta laiaad laiqaad ayaduna ficilka maadiga ay khaas ku tahay taa saddex calaamo marsiinaa ow amase kaana ow amase ma kii weeye ficilku kaana ahaaday amran amar amarkaasoo da shtiqaaqin soo dhambalasho u saaxiib ah kana waxa weeye wuxuu ku leeyahay lafdi amar faa'idaynaa dalab faa'idaynaya oo weliba waxa la dalbaana uu yahay mushtaqi lafdigan meeshii laga soo dhambashay wuxuu ku leeyahay lafdi kutusaya dalab oo la dalbayo masderkii lafdiga laga soo dhambashay miaal wadalika miaalkii naxwu qul oo kale weye qul hadda fiiri maxaa lagaa dalba adiga qowl hadda qul meesha laga soo dhamashay soo maha ah, qul hadda waay waxay tustay dalabun lilqowl qowlkiala dalba sooma haye mi wamiluhu naxwu qul waxaa la mid ah udkul gal fiiri udkul maxaa lagaa dalbaday dukuul waa maselkii udkul laga soo dhamashay ah, haye wambasid fitan macnaha qalbigaagu ha farxo wey inbisaad waxa la ydhaha inshiraaxu sadriga qofka qalbigiis inuu farxo wambasid fidsan maxaa lagaa dalbay imbisaac oo ah masderkii laga soo qaatay imbasada washrab cab maxaa lagaa dalbaday shurbi oo masderkii laga soo qaatay sharibo ah wa kul cun maxaa lagaa dalbaday akli oo masderkii akale laga keenay marka lafdi dalab ah oo kutusaya masderkiisii oo la dalbayo kaasaa la yidhaha u yidhi ama laakiin sida mashhuurka ah calaamada ugu fiicanee naxwoleydu ay ku qeexaan ficlu amar waxay tahay dalaalatu calaa dalabi maca qabuulihi ya almu'anas mukhadaba amar waxaa lagu yaqaanaa waa inuu dalaalatu calaa dalabi dalab waa inuu ku tusaa qul maca qabuulihi ya almu'anasatu mukhadaba waa inuu ya almuanas mukhadaba aqbalaa qul quulii gabar yahay dhe dalabkiina waa la socdaa yaadiina waa la socdaa fiiri udkul udkulii wanbasid inbasidii washrab washrabii wa kulii marka waxaa lagu yaqaanaa ficil calaamadda ugu wanaagsan waa labadaasoo laysku daray dalaalatu cala dalab waa dalab ku tusaa maca qabuulihi isagoo aqbalaya yaa almu'anafati almukhaadaba ficilka waxa weeyaan suyuudi dhowr iyo tobanuu u sheegay yui maxamed amiin shinqiidi wuxuuna ka keenay waxa weeyaan sida ay ugu taallaa waa wax faakihiga oo waxa weeyaan dhowr iyo toban kun waa dhowr afar iyo tobane waa taaulfaacil calaamadihiisu iyo ya-da oo faacilka iyaduna yamuanasumka daba wey yaaulfaacil haddaad maqasho iyo taau taaniif asaakina qad iyo siin sawfa low oo shardiyaa wey low shardiyaa jawaasimta nawaasibta axrufu lmudaaraca toban soo ma ahan nuunu tawkiid itisaalu bidamiiri rafci lbaaris in damiiru rafcan baaris u la xadhiisado sida idriba iyo idribu iyo idribna o iyo luزumuhu maca ya mutakalim nuun wiqaaya mar haddii ya mutakalim aadsato in wiqaaya laazimayta iyo afar waxaa ku ah taqyiiru siiqati likhtilaafi zamani maada iyo mudaaric iyo amar in isku bedelo siiqadu afar iyo tobankaas calaamu leey afar iyo tobankaas calaamo waxaana idin dhigayo ood ka saxiifinaysaan waxa weeye maxamed ulamiin sharxiisaan aan hadda oo kitaabka icraabaya markaasaa ka saxiifdi hmm. shinqiidin miyaan ku daa shinqiidin lama yidhaahdo waxa weye maxamed ulamiina la yidhahdo shadiid baan ku daray tafsiirkan ku tagnay waalxarfu xarafkii maa lafdigii weeye laysad lahu aysan u sugnaanin calaamatun calaamo faqis qiyaaso calaa qowlii qowlkayga korkiisa ka qiyaaso takun aad ahaatide callaama cilmi badane mihaalu xarafkii mihaalkiisii xataa weeye walaa weeye wa uma weeye wa hal weeye wa bal weeye walo weeye walam weeye walama weeye walxarfu xarafkii asha ku jirtaa waa ahdiyo maxay xarafka horaa loo soo sheegay xarfu macnaa waa si la soo yiri marka asha ku jirtaa waa ahdiyo markii hore ta'alu kuma jirin uma xarfu macnaa ala soo yiri soo maaha qaacidadana waxay tahay halkaan inu kugu dhigaa labadan bayd muhiim weeye halkaan in laga xifdiyaa uma min alqawaacid اlmushtahira idaa atad nakiratun mukarara taayarat wain yucaraf tani tawaafaqa kada mucarafaani korkaa laga rabaa berri labadaas bayd qof walba soo ma jeedin mhm. waxa waya qaacido muhiima wey labadan bayd waxay tahay haddii lafdi lasoo sheego isagoo nakiraa jaaanii rajulun faakramtu rajulan haddana isagoo nakiraha la soo celiyey waa kala duwayn rajulkii horeo ku yimid iyo midkaa karaamay shaqo isumala hadii nakiro ay soo lalabo ya walficluna lamiday ahed lamiday ahed marka fiiri lafdi nakira haddii laba goor la soo celiyo nakirada dambe tii hore maaha waa mid kale jaaanii rajuluna ii yimid fa akramtu rajulan ninaan karaameeyey midkaan dambe kii hore maaha uma min alqawaacid اlmushtahira qawaacidda caamka waxaa ka mid a idaa atad nakiratun mukarara hadday nakira timaada iyadoo la soo celceliyey taqaayara waa kala duwan yihin waa kala duwan yihiin taqaayara taaayarad way kala duwan yihiin oo nakiradaas o wain yucaraf aani haddii midka labaad la macrifeeyo tawaaaa way iswaaaayaan way iswaafaqayaan oo waa maxay kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan saan fircawn ugu dirnay rasuul facasaa fircawnu rasuula fircawn rasuulkiiyu caasiyey waa kii hore dii isimkoo nakira la sheego ee mar dambe la celiya iyadoo macrifaysanoo alla ku jirto waa kii hore jaaanii rajulu ninaa ii yimid fa akrabtu rajula ninkii ii yimid aan karaamay waa tii hore laftirkeeda o hadday laba macrifo yihiinna kadalmucarafaani jaaani rajulu ninkiiyaa ii yimid fa akrabtu rajula ninkii waa karaamay waa isku mid ah, waa isku mid marka laba goorna waa kala waxaan rabaa ah, mar ah, laba goorna waa kala duun waxaan rabaa cafan hal maray kala duumayeen laba marra waa isku miday noqonaya ah, hal maray kala duumayeen laba marna isku miday noqonaya marka walxarfu isagoo nakiraha la soo sheegay uma xarfu macnaa walxarfu xarafkii macnaha lahaa muxuu ka ixtiraasa xarfu lmabni ah, xuruuf lmabaniyu ka ixtiraasa ila xuruufta laba wanagi u qaybinay walxarfu xarafkii macnaha lahaa maa lafdi weeye laysat aysan u sugnaanin lahu lafdigaas calaamatun hashidin calaamatun hadhiin labada calaamo oo midba waxa weeyaan nisku joogsanaya midna waa shidan tahay midna ma shidhna midkaan hore calaamo wey waa calaamad ah, waxaa la yidhaha xaraf waxaan calaamad lahayn mhm. macnaha calaamad waxaa waa cadam cadamxalaam calaamad laana calaamad hadda adiga jiim iyo xa iyo xa xaad ku kala taqaan xaad xaad ku taqaan calaamad laan soo maaha jiimka calaamada hoos dhibica hoos uga taal haadana dhibica kor uga taal wax kale laguma yaqaano waxaa lagu yaqaana calaamadlaan soo maahan xarafna calaamadlaan ku galo oo marka kelimad ay ku timaad carabiya lagu yidhaha ma xarafa ma isma mase waa ficil calaamadihii isimka u bandhig hadday aqbasho faxkum bismiyatiha hadday diiddo calaamadihii ficilka u bandhig hadday aqbasho faxkum bificliyatiha hadday diiddana faxkum bixarfiyatiha faqis ka qiyaasuu ku yidhi calaa qawlii qowlkaygaas aan ku idhi walxarfu maa laysat lahu calaama hadalkaas aan ku idhi hadal caadiya maahane ka qiyaaso takun aad ahaatid callaama cilmi badane qof cilmi badan oysan iskaga darmayn xuruufta iyo asmaada iyo afcaashaad noqone marka cilmi badane haddaad rabto inaad noqoto baydka baydka mashhuurkaa la ihahdaa oo xariiri oo ayu madan ama naxwalayda shuruuxda markay wax sharxayaan baydkaanay soo qaataan baydkii xariiriyaa la ihahda miaalu xarafkii miaalkiisii xataa weeye walaa weeye wa uma weeye wa hal weeye wa bal weeye walo weeye walam weye walama weye xarafka saddex u qaybsamaa xaraf saddex u qaybsamaa mukhtasun bilasmaa xuruuf asmaada gaar ku ah ka xataa aljaara xataada xarafka jaarah oo kale wa min iyo ilaa oo al iyo kuwaasoo kale o iyo wa mukhtasun bilafcaal afcaasha kuwa gaar ku ah sida low shardiyeah iyo lam iyo lam ma kuwaas afcaashay khaas ku yihiin low shardiya ficilay gashaa lam iyo lamaan haddi waaba jawaasimtiiba maxaa soo haray mushtarakun bayna alasmaa'i walafcaal kuwa asmaadana gala afcaashana gala sida laada naafiye haddaan ka dhigno laada naafiye ka dhig marka mushtarak yaan ku darni laada naafiye ka dhig saddexay laa noqotaa waa naahiya iyo naafiya iyo zaa'ida marka laada naafiye ko uma laba oo xarfu cadafa hal oo xarfu istifhaama saddex bal oo xarfu cadafa afar afartaas waa mushtarak hmm. afartaas dhexe waa mushtarak marka xataa oo mukhtasim bilasmaa ah iyo low iyo lam iyo lamaa oo mukhtasim bilafcaal ah iyo afarta dhexo laa iyo uma iyo hal iyo bal oo ah mushtarakun bayna alasmaa'i walafcaal xaraf luq ahaan waxaa la ihahda adarf darafaa la ihahdaa ah. daraf haddii la idhahdaa xarfu ljabal buurta geeskeeda wey wa min annaasi man yacbudullah dadka waxaa ku jira qaar allah caabuda calaa xarfin gees gees diinta isku wada dhiibi maa lukeenad isu y geesuu ka taagayen diin xaraf gaaladu markay leeyihiin waxa weeyaan dadka oo maaratay diinta xoogaa ku dhegan dadka ku dhegan waxay yidhaahdaan mutadarif soo saas ma ahays mutadarif marka waxay ta macnaheedu geeska aan joogin ma geeska kale joogaanay leeyihin xataa meel dhexe waa laisku soo jiijiida ma aqbalanay kuleedayo waa dad mutadarrifiinay leey macnaha geesay joogaan wa ah, gaala haddaan nahay naga soo gees ma joogno ayaguna geesta kale joogaan leeyi ah, dad xoogaa wax laisku qasasa kar maanay leey mhm. marka ceebaynta ku xumaa ay ku xumaadeen maana wacnuhu waa sax wey gaal haddee in gees laga jooga waa saxda marka macnuhu waa طarف isilaaana waxa la dhaha kelimaة dalad calىa macna fii kayriha waa kelimad macna keligeed aan tusi karin hadda min haddaad ku dhawaaqdo wax macnaa laga fahmi maayo haddaad tiraa min annaasi dadkii waxaa ka mid a ah, man yaquulu aamana bilah allaan rumayna kuwa dhahayaa ku jira tabcidiya durbaba noqoto marka minta marka amase xaraf kastaba marka la geliyo kayrkiis markaasuu macno keena tan kale qaacido waxa ah xarafkii lagu idhaha waa muqtas asal waxaa inuu camal falo xarafkii la idhaha waa mushtaragna asal waxaa inuusan camal falin qaacido guud weeye laakiin xarafka muqtaska laftirkiisa waxaa la yidhi haddii la dhigo mansilat aljuzi sida kelimada juz ka mid a sida siinta oo kale iyo waxa weeyaan saas oo kaleeta sida siinta iyo al oo kale markaas ma camal falo xarafkii muqtaska laftirkiisa haddii la dejiyo manzilat aljuzi اkelima kelimadii juz ka mid oo kalea laga dhigay markaasoo kale ma camal falaa meelahana iska joogo wاlficlu alwaaw xarfu caطfin alficlu mubtada marfuuc biاbtidaaءi wacalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fii aakhirihi wowda xarfu cadafaan ka dhiganna maa ism mawsuuli mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin khabarulmubtada'i mawsuulaan ka dhignay nakirana waa manaanta in la dhigo maa nakiratun mawsuufatun mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin khabarulmubtada'i labaduba bannaan waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi laa maxala laha min alicraab waxa weyn waa haddaan wowda musanifa ka dhigno haddaan wowda naafiya ka dhigna ay laa maxala min alacraab noon soqole amaa haddaan idhaahno wowda xarfu cadaf weeye waxa weeyaan waxaan leenaha wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi fii maxali nasr macduufaة calى jumlati falsmu maa yadkulhu min wailى taasaan ku cadaf taasuna waxay ahayd maquulu qowl jumlo maquulu qowl dhacday ahayd taas mar haddaad ku cadaftay maxalka icraabay ku leeda marka marka wowda haddaad tirahda caadifa jumlada waxaa leedaha wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi fii maxali nasr macduufaة calى jumlati falsmu maa yadkul haddaad wowda istinaafiye tirahdana laa maxala laha min acraab lannaha mustanafaة istinaafan bayaaniya ydkl فicl mضاaرc marفوuع لتجarudihi min الناaصب والjاaزم وcalaamaة رفci dmة ظاahiraة في آkhirihi qad فaacil ydkl marفوuع وcalaamaة رفci dmة مqadaraة عalى آkhirihi manaca min ظuهuriha اشhtiغاaل المaحل بsukun الxikاaية maa qusida lfdhu fahuwa sm saasaan leena wsiinu alwaaw xarفu caطفin asiinu macduuف عalى qad والمcضuuف عalى المarفuuع marفuuع وcalaamaةu rفci damaة ظaahiraة في akhirih عalayhi jumlada ha isku ridin adoon dhammaystirin maanaan dhammaystirin عalayhi calىa xarفu jarin wlha damiir mutaصil mabniy calى اkasri fi maxal jar aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bydkulu hadday ku dhamaystiranta jumladii wاljumlaةu min alficli oo ydkulu ah iyo wlfaacili oo qad ah iyo wlmafcuuli oo calayhi ah laa maxala lahaa min alicraabi lannaha silaة mawsuul oo ah maada wlcayd ila mawsuuli adamiir majruur bicala waa kaasa ah. caydkii agga kaa jira halkaad cayd ka keena jumlada waay haddii aad maada ka dhigto nakira mawsuufaana jumladan waxay leedahay fii maxali rafcin صifatu ma ayaad leedahay markaasna raabidad ka dhiga damiirka milu khabarun limubtadain maxduufin taqdiiruhu qawluka wadalika qawluka wadalika mil wadalika mil mil waxaan idha kabarun waxaan idhi kabarun limubtadain maxduufin taqdiiruhu qawluka wadalika mil bana wadalika alwaaw lilisinaar dalika da ismu ishaara mubtada mabniyn calى sukuuni fi maxali rafcin lika allaam lilbucdi walkaafu xarfu khiaab mil khabaru mubtadain marfuuq wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhirihi wاljumlaة min اlmbtadain وkhabarihi laa maxal lah min اlإعrاab لأnnaha mustأنفة miثlu mdaa baana mdaaf ilayh majruur وcalaamaةu jarihi kasraة mqadaraة calى akhiri manaca min dura ishtaغل maxali bxarakaة الxikaaye waa dariiqo iyo inaad tiraahdo milu mudaaf wlmudaaf ilayh maxduufu taqdiiruhu qawluka milu qawlika mil mudaaf qawli mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirih qawli mudaaf alkaafu mudaafu ilayhi mabniyu cala alfatxi fi maxali jari baana ficl maadi mabniyu cala alfatxi la maxal lahu min alcraab wafaaciluhu ka kacudadaya وفاaعله ضمير مستطر جواaسا تقديره هو يعuud على الباn المفهوم من bn brya laga raba o حرف caطف وتنويع حرف caطف وتنويع de يبين فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناaصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاaهرة في آخره وفاaعله ضمير مستطر جواaزا تقديره هو يعuud ilى اbاn اlmfhumi min yabinu de waa socma hadii la qof socmaa laga fahma isagaas ficli marka jumlada marka baana wاljumlaة min الficli wاlfaacil fi maal nas maqul qowl qowlka la soo qadaray hayehe aw yabinu jumladana wاljumlaة min الficli wاlfaacil fi maal nas macduufaة calى jumlati baana aw xarfu caطfin o tanwiic de marka laxiqa لحق فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والتاء علامه التانيث مبني على السكون لا محل له من الاعراب ولا الضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم تاء فاعل مؤخر مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الاعراب لانها معطوفه على جمله يدخل قد والصين عليه halkaas wada تاء مضاف mn اسم موصول مضاaف iليه مبني على السكون في محل jر ama tاء مضاaف mn اسم موصول مبني على السكون في محل jر مضاaف إليه يحdث فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب الجازم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستطر جوازا تقدر هو يعود على mن والجملة من الفعل oo يحdث ah والفاaعل oo huwada ah لا محل لha من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل يحdث كقول الكاف حرف جر قول اسم مجرور بالكاف علامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره وذلك تقديره قولك وذلك قولك saas wey وذلك الواو للاستئناف ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع ذلك ذا اسم إشارة مبتدا مبني على السكون في محل رفع لك اللام البعد والكاف حرف خطاب كقولهم الكاف حرف جر قول اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن كائن خبر لمبتدين محذوف تقديره قولك وذلك قول وذلك كقولهم وذلك كقولهم قول مضاف ولها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه والميم علامه جمع ذكور في ليس في حرف جر ليس اسم مجرور بفي علامه جره كسره مقدره على اخره منع من ظهور اشتغل محل بالسكون بحركه الحكايه بحركه الحكايه الجار والمجرور متعلق بقوله لست laysa ficil maadi naaqis tarfacu ismu tansib اkhabr mabniy calى الsukuni lاtisaalihi bdamiiri rafci mutaxarif wtaau damiir mutaصil mabniy calى dami fii maxali rafcin ismu laysa anfusu ficl mudaaric mafruuc ltajarudi min الnaasib wاljaasim wcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fii akhirih wafaacilu damiir mustatir wujuban taqdiruhu ana wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali nasbin khabaru layse ow xarfa caطfin watanwiic kaana ficil maadi naaqis tarfac ism tanصib اkhabra wasmu kaana damiir mustatir jawaasan taqdir huwa yacuudu calىa ma amran khabaru kaana mansuubu calaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fii aakhirihi wاljumlaة min kaana wasmiha wakhabariha laa maxala laha min alcraab lannaha macduufaة calى jumlati yadkulu qad wasiinu calayhi da shtiqaaqin صifaةu mri wa صifaة mansuubi mansuubu calaamaةu nasri alأlif اlmaxduufaةu liltiqاءi saakinayn da mudaaf ishtiqaaqin mudaaf ilayh majruur wacalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fii akhirih naxwu waa taqani xeebkeeda naxwu mudaaf qul mudaaf ilayhi majruur wacalaamaةu jarihi kasraة mqadaraة calى akhiri manaca min dura ishtaغal maxal bsukun اxikaaya ومثل الواو حرف عطف مثل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثل مضاف ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ادخل خبر المبتدا ومثل ده المبتدا خبر كيدي خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ذو اشتغال المحل بسكون الحكاية والجملة من المبتدا أو مثل أي خبر أو ادخل أه لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة وذلك النحو قل وانبسط الواو حرف عطف انبسط معطوف على ادخل والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الحكاية واشرب الواو حرف عطف اشرب معطوف على ادخل والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الحكاية وكل الواو حرف عطف كل معطوف على ادخل والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من دور اشتغال المحل بسكون الحكاية والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد